bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin <clears throat> wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlihi وأصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu cuثmaan aلsaabuniyu raximah اllahu tacaala <clears throat> wayactaqiduuna wayashhaduuna ana axada laa tajibu lahu اljanة wain kaana camaluhu xasana waطariiquhu murtadan ilaa an yatafadala allaahu calayh wayactaqiduuna waxay caqiidaynayaan ahlulxadiidka wayashhaduuna ay qirayaan anna axadan qof laa tajibu lahu u waajibi mayso aljannatu janno u waajibi mayso wa in kaana haba ahaada camaluhu camalkiisa xasanan mid wanaagsan wa dariiquhu dariiqadiisuna murtadan mid laga raalliyahay ba ha ahaatee ilaa an yatafadala allaahu ilaa inuu alle ku fadilo uu galladaysto calayhi korkiisa uu ku fadilo ku galladaysta ma ahane jannada fayuujibuhaa uu u waajibiyo alle qofkii jannada fayuujibuhaa uu u waajibinaayo lahu ma axadkaa uu u waajibinayo jannadii bimanihi wa fadlihi galladiisa iyo fadligiisa id cille ee camalu lkhayri khayrka camalkiisa alladii kaa oo camilahu uu sameeyey lam yatayasar lahu uma uunan fududaanin ilaa bitaysiiri illaahi ilaa alla fududayntiisa ma ahna casa smuhu falow lam yuyasirhu hadduunan u fududay lahayn lahu isaga aanu u fududayn lahayn walow lam yahdihi haddii uunan hanuuniyeen lam yahtadi lahu kuma hanuuneen camalkaasi abaddan weligii qaala allaahu caza wajalla alla wuxuu yidhi walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abadaa ilaahay fadligiisa korkiinna uu yeelay ku fadilay haddii lala yahay iyo waraxmatuhu naxariistiisa haddii lala yahay maa zakaa ma uunan dahirsameen minkum xaal oo adinka idinka mid yahay min axadin ay axadun qofna ma uunan dahirsanaadeen oo dembi iyo kama dahirsanaadeen naar kama dahirsanaadeen walaakina allaha allaa yusakii dahirayo man yashaau cidduu doonayo fii aayaatin siwaahaa iyo aayaad ka soo haray tan ayb faqradan marka musanifku wuxuu ku sheegayaa dadka ahlulxadiidka waxay aaminsan yihiin qofna inaynan janna u waajibaynin camal uu sameeyey dartii aynan ugu waajibaynin xadiid baana sidaas ahayo nebigu sal ll slam wuxuu yidhi waclamuu annahu lan yanjuwa axadu minkum bicamalihi ogaada buu yidhi midkiinna inuusan ku badbaadaynin camalkiisa qaaluu walaa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahay adigana adiga xataa maku badbaadaysid miya markaasuu yidhi qaala walaa ana ilaa an yataqamadani illaahu biraxmatih aniga xataa ku badbaadi maayo ilaa inuu alla idhex geliyo fadligiisa iyo naxariistiisa ma marka jannada fadligaa lee naxariis allaa lagu galaa leanna camalkan adiga aada samaysay ilaah asaa kugu hanuuniyey <clears throat> oo jannada sababta kugu ah allah subxaanahu watacaala isaga ayaa kugu hanuuniyey isagaa kuu fudaydiyey hadduuse isaga ahaan lahayn taysiirkiisa iyo fududayntiisa ma aadan samayseen marka maadaama camalkii jannada sababta kugu ahaa alla uu kugu hanuuniyey fadliga allah iskale mar walba subxaanahu watacaala qur-aankana waxaa ku soo aroortay iyadoo ayb hadda xadiid aayaddan sidaanay leedahay xadiidkanna sidaanuu leeyahay lan yanjuwa axadu minkum bicamalihi aayad kale suuratu zukhruf ay ku jirto muxuu leeyahay wa tilka aljannatu alatii uuridtumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun soo maha taas waa jannadii ilaahay uu idiin dhaxal siiyey camalkiina dartiis bacda waa sababiye soo maa bimaa kuntum tacmaluun ayb marka ba'da aayaddaas ku jirtana aayadda e, suuratu zukhrufna waxay tilmaamaysaa qofka inuu camalkiisa janno ku gelayo xadiidkanna wuxuu tilmaamaa inuunan camal ku gelaynin kayfa aljamcu marka lan yanjuwa axadu minkum bicamalihi ama midkiin jannada ma gelaayo bicamalihi maku gelaayo aayadduna waxay leedahay watilka aljannatu alatii uridtumuuha maxaa ku dhaxasheenna bimaa kuntum tacmaluun ay bicamalikum culimmadu marka waxay yidhaahdeen labada ba midna waa mucaawada baau lmucaawada midna waxaa weeyaan baau sababiya aayadda ba-da ku jirtaa waa sababiyo yacnii sababta aada jannada ku gasheen camalkiinan waaye janno laguma gala camal ba'da ku jirtana oo xadiidka ku jirtana waxa ay tahay camalkiinnu janno ma gooyo haman uma noqon karo baa lmucaawada markaad wax gadanaysa maxaa leedahay ishtaraytu haada athawba bidiinaarin sowma dhehaysa bidiinaarin ba'daa maxay tahay bedel mucaawado waay anna maradii aan qaatay hal diinaaran ku qaatay yacni camal aan janno ku qaatay mala dhehi kara camalkaaga uma dhigmo wax lagu siinayo binaan calaa dalika marka labada yacni waxa la anfinaayana waa camalkaagii inuu haman u noqon karo janno waxa la sugaayana waxay tahay camalku inuu sabab yahay jannada lagu galo marka sabab janno lagu galo waa yahay camalkiiayb wayactaqiduuna taana marka wda ku tusaysaa qofka inuusan ismahadininoo cujbi waxa uunan gelin waa camal badan tahay jannaad gelaysaa dadka adaa ka fiican waxaynaynan ku dhicin wayactaqiduuna waxay caqiideynayaan wayashhaduuna ay qirayaan ana allaha caza wajalla alle ajala likulli makhluuqin makhluuq kastaa inuu waqti u yeelay ajalan ajal ajala likulli makhluuqin makhluuq kastaa inuu u madaleeyey ajalan waqti uu madal uga dhigay uu leeyahay wa anna nafsan naf tamuuta inaynan dhimanaynin ilaa biidni illaah ilaahay idinkiisa ma ahane kitaaban ay maktuuban shay la dhigay waay oo la qoray mu'ajalan weliba wakhti loo yeelay kitaaban ay maktuuban mid la dhigay mu'ajalan wakhti loo yeelay madal loo yeelay waida inqadaa ajalu lmari qofka wakhtigiisu hadduu go-o falaysa ila almowt falaysa ma ahaanayo ila almowt falaysa ma ahaanayo ma jiraayo ila almowt geeri maaha wax kale ma ahaanayso walaysa minhu walaysa mana ahaanin minhu geerida xaggeeda fawtun baxsasho yani geerida lagama baxsanayodee waqtigeedii timaado qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi walikulli ummatin ajal ummad kastaa waxay leedahay waqti iyo ajal faidaa jaaa ajaluhum ajalkoodu hadduu yimaado laa yasta'khiruuna saacatan saacad gadaal u dhici maayaan walaa yastaqdimuuna saacadna soo hormari maayaan wa qaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana linafsin nafi ma ahaanin an tamuuta inay iska dhimato ilaa biidni illaah ilaahay amarkiisa ma ahane si kale ma u dhimanayso kitaaban mu'ajalaa yacnii kataba allaahu daalika ilaahay kaasou qoray kitaaban qoridou qoray kitaabatan ama kitaaban maktuuban xaal uu yahay shay la qoray mu'ajalan madalna loo yeelay ayib wayashhaduuna waxay qirayaan anna man maata qofkii dhinto ow qutila ama la dilaba faqad inqadaa ajaluhu waqtigiisaa go-ay ninkii iska socdo caafimaad qabo dhulkiisa iska mushaaxaya xabad lagu dhuftoo kow dhinto waqtigiisaa dhammaaday ee waqtigiisii kama soo hormarin lowlaa aan ma la dhahay lowlaa ninkaan haddaan la dili lahayn waa sii noolaa lahay sax ma aan maba noolaadeenba xabaddaas markii lagu dhuftay waqtigaa uu dhintay kadib maba noolaan kari lahaynba qaala allaahu caza wajalla alla wuxuu yidhi low kuntum fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen labarasa aladiina kutiba calayhim alqatlu labarasa way u bambixi lahaayeen alladiina kuwii kutiba calayhim alqatlu dilka lagu qoray korkooda intay ugu bambixi lahaayeenna ilaa madaajicihi meeshii la dhigi lahay meeshii la dhigi lahay lagu legdi lahay wa qaala wuxuu alla yidhi aynamaa takuunuu yudrikkum اlmowt meel allaale meeshaad ahaataan yudrikum idin haleelay almowtu geerida walow kuntum aadba ahaataan fii buruujin qalcado mushayadatin la adkeeyey musanifka marka waxyaabahan oo dhan wuxuu u keenayaa muctasiladu khilaafaya ayaa khilaafsan sidaan oo iyagu waxay leeyihiin addoonka haddii la dilo ajalkiisaa soo degdegay waqtigiisii waqtigiisii ka hor u dhintay bay leeyihiin nusuustuna waxay tilmaamayaan qofna waqtigiisa ka hor inuunan dhimanaynin nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi waclamuu ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa ogaada buu yidhi naf ma dhimanayso ilaa ay dhammaysatay risqigeeda adduunyada luqmadii kugu dambaysa markaad laqdo kow waa go-aysaa bis ayb adoo luqmadii kuu harsantahay qof ku dili kara malaha qof adduunyada kaa kaxayn karana ma laha ayb markaa dadkii ilaahay waqti buu u sameeyey ayb wakti baa ilaahay u sameeyey marka waqti uu ku dhinto iyo wakti lagu soo saaro labadaasuu leeyahay oo dadka alla wuxuu ku xukumay uma qaضىa أjala وأjalu musaman cindahu uma antum tamtaruun wuxuu korkooda ku xukumay ajal haddana ajal kaloo la magacaabay ajalka hore muxuu yahay waa waqtigay ku dhimanayaan kan damboo la magacaabayna wa ajalu musaman cindahuna muxuu yahay qiyaamihii kulligood marka bani aadamku sidaasay ku socdaan ayb wayactaqiduuna waxay caqiidaynayaan ana allaha subxaanahu alle khalaqa ashayaaiina shayaadiinta inuu abuuray yuwaswisuuna way waswaasinayaan lilaadamiyiina aadamigay waswaasinayaan wayaqsiduuna waxayna u qasdaayaan istizlaalahum simbiririxintooda inay baadiyeeyaan oy simbiririxyaan wayatarasaduuna wayna u dhakan yihiin lahum iyaga meelay ugu gamban yihiin ay ku sugayaan ayb oo mar walbaa yacnii waxay u dhakan yihiin oy u gamban yihiin say u baadiyeyn lahaayeen qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi wa ina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim waxay u waxyoonayaan awliyadooda insiga ah liyujaadiluukum say idinla doodaan wain aطactumuuhum haddaad adeecdaan inakum lamushrikuun idinku waxaad tihiin mushrikiin markaas aayadda sabab nusuulkeeda mufasiriinta waxay sheegaan markii la yidhi walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi wainahu la fisq waxaan ilaahay magaciisa lagu gowricin oon la gowricin ha cuninina waa daaca ka bax ayay waxay yidhaahdeen bal fiiriya shaydaankii gaalada qaarkood qalbigooda wuxuu geliyey moxamed wuxuu yidhaahdeen moxamed iyo asxaabtiisu waxay gacan ee ayagu dilaanna waa cunayaan halla cunay leeyihiin wixii ilaahay dilana yaa la cunayay leeyihiin wixii ilaahay dila markaad waxay ka wadaan bakhtiga wax iska dhinto wixii ayaga iskood u dhintee bakhti noqdana yaa la cuninay leeyihin allo ilaahay uu dilay waxay ayagu gacantooda ku dilaanna halla cunay leeyihin bal fiirihi meeshaa marka waxaa garanaya yani shaydaanku dadka daa'iman ilaahay diinkiisa qallooca ka raadiyo waa badan yihiin dadka kuwaas keligood ma aha dadka diinta qallooca ka raadiyo dhan awliyaa shaydaan shaydaankana u waxyoonayo waxaas ay daldalayaan ayb oy leeyihiin yacnii adba waxaa arkaysaa marka iyadoo boqolaal shay iyagoo marka diinta diinta ku furaayan ayb xagga kasoo gala gela xagga ka soo gela waxyaabaha ugu badan zamankaanna waxa uu yahay barnaamijka naagaha ayb dhaxalkii nusaa laga dhigay shahaadadii nusaa laga dhigay diyadii nusaa laga dhigay islaamka isaga dhanba naagahu neceb yahay nacam xuquuqdii naagihii baa lagu tumanaa waxyaabo lamida nacam ayb naag caqli badanaa jiri kartaoo nin ka karti badan haddii iyada la dilo haddii nus la siiyo nin iska aan waxba aan qabsan karin oo eber iska aan haddii la yidhah diyo kaamila ah hala siiyo caqligaas muxuu yahay ay leeyihin mar waxay leeyihin gacantan la goynayo maxay tahay e, qof rubcu diinaar xaday in gacan loo gooyo marna la yidhaha gacanta diyadeeda waa ha gacanta diyadeeda waa konton halaad in la dhaho gacan konton halaad diyo looga dhigay rubcu diinaar maxaa loogu jaraayay leeyihin nin la dhihi jiray abulcalaa'i almacari aaba hadda ka hor yidhi kaas nin marka wuxuu ahaa indhool ahoo yacni shiddo iyo balaayo badan qaba ayuu ahaa oo indhool ah waxyaaba marka wuxuu aaminsanaa afkaar aad u qaab daran gurigiisuu joogi jiray in ilmo uu dhala ma jeclayn oo wuxuu dhihi jiray adduunyadan dhan dhibaato iyo shiddo waayo aabbaheya sabab iigu ahaa aniga cid sabab inaan ugu noqdo ma rabo waxba ma dhalayn xayawaankan la dilaayo la qalaayo la cunaayo hilibkiisa iyo waxaas mayou dhihi jiray xayawaanka maxaa loo dhibaa qudaartaasuu iska cuni jiray gaalada hadda fakerkaasay qabaan ayaguna kuwa badan wax fara badan buu lahaa wuxuu dhihi jiray wainii wain kuntu akhiira zamaanihi la aati bimaa lam taati bihi اlawaa'ilu aniga inkastoo gadaal aan ka imid ule waqti dambe aan ahay dadkii hore saxaabada iyo waxaysan keeninaan keeni karaa udhihi marka nin waxuu iska ahaa balaayeedkaas faraha badan qabo waktigaanna waa jiraan mar walbo ayb culimmadii hore marka waa ka jawaabi jireen shubhooyinkaasoo kale oo waxay dhihi jireen gacanta markay ammaano iyo waxaas leedahayna qiimahaasaa ilaahay u yaalay markay ammaanadiidii ammaanadii iyo sharafteedii ay iska qaadayna haanad waxay la dullowday marka oo in loo jaro keenay sharafteedii iyo waxa iska qaaday iyo wixii ay lahayd oo qiimi ah. markay qiimo leedahayna ninkii gacantaas ku xadgudbo konton halaadaa laga qaaday aayadda markas nusuulkeeda macnahaas u ahay ayb markaa ilaahay wuxuu yidhi wain adactumuuhum haddaad adeecdaan inakum la mushrikuun idinku waxaad tihiin mushrikiin shirku daaca waay marka shirkiga shirku daacaa jiro daacada ilaahay baa iskale haddaad makhluuq adeecdo ood ku adeecdo fii taxliili اlxaraam wa taxriimi اlxalaal xalaal yacnii inaad shay xalaal xarimto shay xaaraama aad xalaalayso haddii adiga aad sidaas ku adeecdo bashar waa gaaloobaysaa adoo og meeshaas marka iska jir marka shayga xalaasha xaaraantinimayntiisa shayga xaaraanta xalaalayntiisu taxliil iyo taxriim allaha iskale naco shay aad og tahay marka inuu xalaal yahay haddii qof inta xarimo adiga aada ogolaato oo aada ictiqaadiso waa ku gaaloobay wain adactumuuhum inakum la mushrikuun xukunku marka saddex qaybo u qaybsamaa culummada siday dhahaan alxukmu اlmunazal iyo alxukmu اlmubaddel iyo alxukmu اlmu'awal ibnu اlqayim kitaab ruuxuu ku sheegaa ibnu taymiyana alfurqaan bayna awliyaa araxmaan wa awliyaa shayطaan alxukmu اlmunazal alxukmu اlmu'awal iyo alxukmu maxruunka munasalka hadda waa wixii ilaahay rasuulku ay dhaheen oo qur-aankii iyo sunnada ku sugan wa alxukmu almu'awalna waxay tahay waa midka laga istimbaado qur-aanka iyo sunnada ay culummada ijtihaadayaan ayb alxukmu almubadelna waxay tahay xukunkii alle inta laga tago xukun kale qofka uu keeno uu yidhaahdo waa kana xukunka alle xukunkii rasuulka kuwaana ah saddexdaas u qaybsamaa alxukmu almunazal khalad ma noqon karo weligiis alxukmu اlmu'awal khaطأna waa noqon karaa sawaabna waa noqon karaa ilaa culammada ijtihaadkooda waaye alxukmu اlmubadel in la raaca ma banaana kaas hayaan waa xukun kaas ayb dadka marka waxyaaba fara badanoo xaaraan haddii hadda la yidhaahdo war waxaan qaanuunkan ku dhigan waa khalad sharciga ilaahay sidaan iyo sidaan iyo leeyahay dadku dhahayaa jiro war hadduu rabo ha dhaho sharciga saas xeerka yacnii in la ixtiraamo la rabo lagu dhaqmo adiga mulsam ah ku tahay kan waayuu ku leeyahay meeshan ku yaallo haadaa marka kaas in lagu kufriya waay qofka hadduu adeeco isagoo og waxaan inaynan ahayn yacnii eh, waxaan qaanuunkan uu xalaaleynayo ama uu xarimaayo eh, sharcigii inaynan ahayn isagoo og hadduu waafaqo oo isagoon la dirqinaynin oo iska waafaqo waxaa weeyaan khalaas qofka wain adactumuuhum inakum lamushrikuun dirqinta marka dadku isku uma yaqaana idan ikraaha ikraaha waxaa la yidhaahdaa marka adiga qofkan ku handadaayo waxaan qaado ku dhahayo waa inuu ku dili karo adigii meelaad uga baxsato waa inaadan haysanin hadda waa inay tahay haddii lagu yidhaaha orod bax berri waxaa lagaa rabaa inaad waxaan gaalnimadan ku dhawaaqdo maanta haddaa ku dhawaaqdo waa ikraah maahankaas kaas alla horta berri hala gaaro soo ma fahmin dawaabidaasaa ikraahu uu leeyahay qofku waa inuu awood u leeyahay naf iyo maal inuu wax kaa baabi'i karo adigii waa inaad caajis tahay hadda xaalka waa inuu yahay ayb waxyaabahaasaa marka uu leeyahay ayb ikhtiyaar waa inaadan ahaynoo si a uga fakato zamankan marka waxaa lagu leeyahay qofku waa mukrah haddaa u dhabagasho see ninkan mukraha u yahay meesha isagaa yimidi maya waxaa lagu leeyahay hadduunan samaynin meeshan ka tagaa la leeyahay xukunkan ka degaa la dhahaan ee eh, haddii xukunka ka dega la dhaho ma isagaa mukraha waa maa isaga degan mukraha maahan qofkaa soo maahan bimujarad xukunkaagaa weynaysaa darteed ninka iskaga dhigay in la qasbayo la dirqinayo mukraha ma ahan qofkaas ayb ilaa wuxuu heli karaa naftiisana inay badbaado iskagana tago waxaan ninkii la keensana haddii la doonaa la keensado adiga iska daam ayb ikraahu marka waxaa laga dhigay zamankan ninkii xoogaa mushaar qaato mushaarkiisa xoogaa shaki uu ka galo ama waayo waa lay qasbay uu iska leeyahay meeshii qofka hadduu eh, meelu uga taga uu leeyahay ikraah ma jira wa ana allaha tacaala alla yusallituhum ayb marka alla shayaadiintiibuu abuuray aadamigay waswaasinayaan waa simbiriirixinayaan ayb oo waxay ka gelayaan dhinac kasta wastafsiis man istaطacta minhum bisawti ilaahayna markood mxuu hadday sidaa yihiin muxuu u abuuray haddii la yidhaa xikmada uu abuuray waana allaha tacaala alle yusallituhum shayaadiintou ku diraa calaa man yashaau qofkuu doonayuu ku diraa wayacsimu waa ka ilaaliyaa min keydihim hagartooda wa makrihim iyo dhagartooda man yashaau qofkuu doonayo ayuu ka ilaaliyaa qaala allaahu caza wajalla alla wuxuu yidhi wastafsiz duufso man istadacta ciddaad doonto minhum iyaga ka mida bisawtika ku duufso codkaaga ku kici ayb waajlib calayhim jiido oo ku kici bikhaylika ciidankaaga fardaha iyo warajilika kuwaaga lugta washaarikhum la wadaag fi lamwaali maalka walawlaadi ilmaha wacidhum yacnii yididiilo geli wacidhum yacnii wax u yabo shaydaan yaboohiis waa iska yididiilow wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan u yaboohi maayo ilaa quruuran kada maahan wax kale ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan wakafaa birabbika wakiila ina cibaadii addoommahayga laysa laka calayhim sulطaanun wax xujo ah korkaaga kuguma sugna korkooda kuguma sugna wakafaa birabbika wakiila wa qaala alla wuxuu yidhi inahu shanigu waxa uu yahay inahu laysa lahu sulطaanun shanigu waxa uu yahay laysa lahu ay laysa lishayطaani shaydaan uguma sugnaanin sulطaanun wax xujo ah cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyeen wa calaa rabbihim yatawakaluun inamaa sulطaanuhu xujadiisu cala aladiina kuwii korkooday ahaatay yatawallownahu isaga ka weli dhiganayo shaydaanka kuwa uu awoodda ku leeyahay waa kuwa ka weli dhigta isaga ayb meeshaana marka de shaydaanka fakashadiisa iyo ka badbaadi in laga badbaado ilaahay baa qofka ka badbaadi karo kuna salladi karo marka mar walbaa qofka inuu ilaahay ka magan galo shaydaankaasi wayashhaduuna waxay qirayaan ahlulxadiidka anna fi dunyaa adduunyada dhexdeeda sixran inuu jiro iyo wasaxaratan iyo kuwo wax sixraayo ilaa annahum laakiinse iyagu laa yaduruuna ma dhibaayaan axadan qofna ma dhibaayaan ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa maaha wax kale ku dhibi maayaan wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah wamaa hum ma ahan iyagu bidaariina kuwii dhibaayo bihi bisixri sixirka ku dhibaayo min axadin ay axaddan kuwii dhibaya ma aha ilaa biidn illahi idinkiisa ayb waman saxara qofkii sixroo minhum iyaga ka mida wastacmala sixra sixirkii isticmaalay wactaqada caqiideeyo annahu yaduru inuu dhibaayo ow yanfacum ou anfacayo bigayri idni illaahi tacaala ilaahay idinkiisa la-aantii faqad kafara waa gaaloobay qofkaas de sixirkii qur-aankuu ku jiraan inuu dad saxaro ay jiraan sixir inuu jiro haakada ah. meeshaas marka rasuulkana waa la sixray sala allahu calayh waali wasalama sixirkii nebiga la sixray laakiin wax waxyiga iyo caqliga nebiga iyo wax saameeyey ma aha ayb leanna dhinacaas waxyigu nebigu macsuum oo cismo rabbaaniyu haystaa waxyiga inaan khalal ee laga gelinin iyo qur-aanka maxaa yeele ilaahay muxuu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanahu annagay korkeenna tahay yuu yidhi ilaahay inaan qur-aankaas ururinno oon qalbigaaga ku ururinno marka eh, waxyigaas marka wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa aayadahaasa waxay tilmaamayaan xagga waxyiga nebiga inaan lagaba geli karinba laakiin sixirka xaggeebuu ka qabtay wuxuu ka qabtay mararka qaar xagga haweenkiisuu ka qabtay xagga haweenkuu ka qabtay ayb isagoo marka inuu wax samaynayo u malaynaya mana samaynayo sida xadiidka uu leeyahay waa laga celinana haweenka xagga ayaa laga celiyey ayb dhinacaasuu marka ka qabtay laakiin dhinaca waxyiga iyo dhinaca caqliga waxba kama qabanin nebiga sal l slam qaaraa marka diidaayo inkiraayo waxay dhahaan nebiga lama sixrin waa la sixray haddii la dhaho waxaa imaanayso wixii mushrikiinta sheegayeen run inay noqdaan oo masxuur waay run in tatabicuuna ilaa rajula masxuuran hadda masxuur nebigu ma ounan ahayn sixirku waa jiro sida jiradu ay ugu bannaan tahay nebigu inuu jirado ayaa sixirkuna jiro un waayo ay ugu bannaan tahay soo maa ayb wax oo ka baxsan maahan marka caadada caadiga wax ka baxsan maaha waxyiga ayagu ay u malaynayaan in laga saameynayaan de inaan laga saamaynin nusuustaa sheegayso ayb waidaa wasafa hadduu tilmaamo qofkii wax sixraayey maa yakfuru bihi wax uu ku gaaloobayo ama maa yukafaru bihi wax lagu gaalaysiiyo hadduu tilmaamo ama uuba ku gaaloobayou tilmaamay ustutiiba waa laga towbad dalba war soo laabaa laleeyahy toobadkeen fain taaba haddii uu soo laabto toobad keeno waa sidii la rabay wailaa haddii kalena duribat cunuquhu luquntiisa lagu dhufanaa waidaa wasafa maa yakfuru bihi wuxuu ka wadaa sixirku gaalnimo miyaa mase ma aha nusuus badan waxay sheegay sixirku inuu gaalnimo yahay wmaa yucallimaani min axadi xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra saaxirka hala dilana waa layidhi marka culammada shaaficiyada waxay leeyihin iyagu waxaa la leeyahay see wax u sixirtay hadduu qirto sixirka seed wax u sixirtay haddii uu sheego inuu shaydaan kaalmaystay iyo waxyaabo lagu kufriya hadduu tilmaamay oo maalan uu yidhaahdo anig markaan sixirkii samaynayey musxafkii qur-aankan soo qaatay waa ku kaadshay kaadi baan ku weysaystay waxyaabahaas hadduu sheego uu ku gaaloobaya waxyaaba aan gaalnimo ahayn hadduu sheegana markaas tooba inaan la weydiinaynin sidaasay ay u qabaan meeshaas marka sixirku sida badan culummadu waxay dhahaan ma suurtoobi karo shaydaanku inuu u shaqeeyo sida marka waa qayb shaydaan wax la dirsanayo unwaa shaydaanaa ka shaqeeya ma dhici karto shaydaanku inuu qofkan shaqo u qabto isaga oo aan gaalaysiinin muxuu adiga kugu shaqaynaya ujeedka wuxuu kaa helaa maxay tahay waa inuu kaa helaa inuu ku baadiyeeyo oo diinta kaa saaro walidaalika markaa kaadi iyo musxafku kaadintiis iyo kaadi ku weyse qaadashadeeda iyo najaas iyo wax najaas in ilaahay loogu dhowaado fara saaxirku marka najaasow ilaahay ugu dhowaana marka allana waxaa loogu dhowaadaa najaasta in layska zuuliyo soo maha asaga iyadiibuu ilaahay ugu dhowaanaya waidaa wasafa hadduu tilmaamo maa laysa bikufrin waxaan gaalnimo ahayn ow takalama ama uu ku hadlo bimaa laa yufhamu waxaan la fahmaynin nuhiya canhu waa laga reebayaa fain caada hadduu ku laabtana cuzira waa la tacziira sidaasuu yidhi waxaan kufri ahayn hadduu tilmaamo waa la tacziira waxaan la fahmayninoo tilmaamo oo gaalnimay waxay tahay aan la garanaynin waa la tacziira buu leeyahay ahlucilmiga qaar ka midana in la dilaayadaasay ku tagaan waxba aan la su-aalaynin bana ayb waxay yidhahdeen xaddu الsaaxiri darbaة bsayf wain qaala haddii uu yidhaahdo asixru sixirka laysa bixaraamin sixir xaaraan ma aha hadduu yidha uuliyannimo waayo ayb waana actaqidu waxaan ictiqaadsanahay ibaaxatahu bannaanaanshihiisa wajaba qatluhu ninkaa dilkiisaa waajibayo liannahu istabaaxa wuxuu bannaystay maa ajmaca almuslimuuna calaa taxriimihi wax ay muslimiintu ku ijmaaceen xaaraantinimadeeda ayb haddii marka sixirkii xaaraan maaha uu yidhaahdo waa kaasa oo uu ku sheega sixirkii inuu bannaan yahay ama wax ilaahay loogu dhowaadaba hadduu ku sheega kasii daran oo ku gaaloobaan waana la dila wayuxarimu asxaabu اlxadiidi asxaabuulxadiid waxay xarimayaan almuskira shayga lagu sakhraamo min alashribati waxyaabaha lacaba ah almutakida almuttakhada laga samaysto min alcinabi cinabka aw izabiibi ama zabiib aw itamri ama timir aw ilcasali malab aw idurati galley aw gayri daalika laga sameeyey mimaa yuskaru mimaa yuskiru waxa wax saqraaminayana ah yuxarimuuna way xarimayaan qaliilahu kiisa yar wakaiirahu wixiisa badan wayunajisuunahu wayna najaase xugminayaan wayuujibuuna bihi alxadda xad bayna ku waajibinayaan masaladan marka masale si fiqhi u ah waayo jumhuuru ahlilcilmi sidaanay qabaan ayb kullu muskirin xaraam riwaaya waxaa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam shay kastoo muskira waa khamra khamradana waa xaaraam xanafiyadaa khilaaftay marka xanafiyada iyagu waxay dhaheen kuufiyiinta labaan u kala saaraynaa ay dhaheen khamriga wixii cinab iyo hayru cinab cinab haddii ay tahay waxeeda yar iyo waxeeda badanba waa xaaraan yacnii waxa yar oo waxba sakhraaminaynin iyo waxaa marka waxa badanoo wax sakhraamina kulli waa xaaraana cinab markay tahay wixii cinab ka soo hore galleey iyo malab iyo waxaasaa laga sameeyey khamradii inta la radiyey ayay waxay noqdeen waa isbedeleen iskaar inay wax sakhraamisay gaartay markaas waxay leeyihiin iyagu waa kala saaraynaa wixii yar oo aan wax sakhraaminaynin dhib ma lahanayna wixii badan ee wax sakhraaminaya xadduliskaarka xaaraan ay leeyihiin waxay aan gaarin xaaraan maaha laakiin cinab markay tahay wax yar iyo wax badanba looma dhowaa karay sababtana markii la yidhi waxay yidhaahdeen xilliga rasuulka khamradii la yaqaanayba cinab lay ahayd xilliga rasuulka khamradii la yaqaanay oo khamri haddii la yidhaah cinab khamiiray unbaa khamri ahaa jiray waxaan kale khamro maahanay culimmadana marka waxay yidhahdeen khamri waxay wax ku noqotay khamro waxay khamro ku noqotay macno ku jiro macnahaas wixii laga helo khamri bay noqonayaan cumar baa waxaa lagu yidhi alkhamru maa khamara alcaqla khamri waxaa la yidhaha wx caqliga daboolo yiri wax caqliga daboola ama malab ha ka imaadaan ama gelley ha ka yimaadaan ama wax kale ha ka imaadaan waa isku mid xadiidkii nebiga sal ll slamna wuxuu ahaa kullu maa askara ama kullu muskirin xaraamun muskirka shay kastoo wax saqraamay cumuumaa ayuu nebigu keenay sal ll slam marka isagu marka wuxuu leeyahy madhabka jumhuurta raajixa ah ayuu tilmaamaya wuxuu leeyahy asxaabuulxadiid shayga wax saqraamiyee la cabo way xarimaan almutakhada ee weliba laga dhigto ayb wayuxarimu asxaabu alxadiidi almuskira almutakhada ee laga samaystay min alcinabi aw azabiibi aw altamri aw alcasali aw aldurati cinab keliya gaarkuma ahan ow hayri dalika mima yuskiru sahraamiya yuxarimuuna qaliilahu wa kaiirahu way xarimaayaan kiisa yar iyo kiisa badan wayunajisuunahu masaladan muttafaq ma ah wayunajisuunahu way najaaso xugminayaan jumhuurku saasay qabaan haa laakiin culamo badanoo asxaabulxadiid iyagana ayagana najaaso aan dhehaynin waa jiraan oo waxay leeyihiin khamrigu najaasnimadu shay kastoo xaaraama najaas najaas ma ah laakiin shay kastaoo najaas oo xaaraam waxyaabo badanoo xaaraan oo waxaa jira haddii la taabto hadda aan najaas ahayn sanamkaaba ka mida sanamka la caabudayo qofka hadduu sanamkiisaa gacanta ugu taabto najaas ma u taabtayn maya waa dhagax ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyiin yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camali الshayطaan waxyaabahaasay marka fiirna wayuujibuuna bihi alxadda xad bayna ku waajibinayaanoo ninku hadduu khamri cabo ama cinabka ka samaysnaato ama wax kalea ka samaysnaatee khamri galley ka samaysan hadduu ka boodo waa xadayaan wa wayarowna waxay arkayaan almusaaracata u degdeg loo degdega ilaa adaa'i salawaati salaadaha gudashadeeda wa iqaamatiha salaada oogitaankeeda fii awaa'ili اlawqaati awqaadda awaa-isheeda ayb wayarowna waxay arkaan almusaaracata degdeg loo degdego ilaa adaa'i salawaati wa iqaamatahaa oogitaankeeda fii awaa'ili alawqaati awqaadda awalkeeda la oogaa afdala inay ka fadli badan tahay bay arkaan min ta'khiirihaa dibdhigeeda ilaa awaakhiri alawqaat awqaadda awaakhirteeda loo dibdhigo masaladanna waa xanafiye iyo dana jumhuur waxay isku khilaafsan yihiin iyagu awqaadda gadaalay u dhigaan ayb casirkoo kale waa gadaalay u dhigaan salaadda subax gadaalay u dhigayaan marka saasayna inay fadligu ku jira aaminsan yihiin marka wuxuu leeyay sidaas maaha fadligu wuxuu ku jiraa asalaatu liwaqtihaa salaadda oo awal waqtiga lagu tukay wayuujibuuna waxay waajibinayaan buu yidhi qiraa'ata faatixati اlkitaab faatixada akhrinteeda khalfa alimaam imaam marka lagu daba tukanaya in faatixada la akhriyo ama jahri ha ahaato ama ha ahaato siri masaladan iyadana de masalo caqiidaa maahan ogood ah. waa masalo fiqiha waa masalo marka uu isaga soo daray kitaabka laakiin hadda ninkii aan akrinin oo imaamka salaada jahriga iska dhegaysto oo waxba akrinin ma la dhahayo mubtadic waayo ahlu sunnado ka baxay wax qaba ma laha bal cabdullahi bn mubaarak imaam maalik axmed saasay qabaan imaam maalik imaam axmed cabdullaahi bn mubaarak waxay qabaan salaada jahriyada alqira'atu khalfa alimaam ma'muumku inuu akhriyaa inaynan ahayn inuu dhegeysto bis saasay qabaan waana aimo waaweyn soo maa xaniifa isaga wuxuu qabaa ma'muumba haddaad tahay faatixa dhanba maba akhrinaysa marka ma ahan masaa'ile maahan hadda yacni sunno iyo bidco lagu kala soocayo ma aha laakiin waxaa raajixa in la akhriyo axaadiidta marka la fiiriyo dabcan waya'muruuna waxay amrayaan biitmaami rukuuci rukuucda dhammaystirkeeda wasujuudi la dhammaystiro xatman waajiban inay tahay rukuucda in la dhammaystiro sujuudda la dhammaystiro dumaniino la sameeyo waajib inay tahay arkaan haddana mar kale meeshaan xanafiyadaa khilaafsan xanafiyada dumaniinadu waajib maahanay leeyihiin hal tukanaa marka haddaan faatixadii la akrinin dumaniino la samaynin salaadii lagu galo yani faatixada dhanba aysan waajib ahaynba qur-aan kale lagu bedeli karo ayb qofku haddii uu yacnii ayb waxyaabahaas dhan allahu akbarta inaysan qasab ahayn oo ay dikriga uu kuu geli karo booskeeda maxaa la tukanaa marka ayb wayacudduuna waxay ku tirinayaan itmaama arukuuci rukuucda dhammaystirkeeda wasujuudi sujuudda bituma'niinati lagu dhammaystira fiihimaa rukuucdii sujuudday ku tirinayaan duma'niinada rukuucday ku tirinayaan iyo sujuudda ayb ayb walirtifaaca min alrukuuci bay arkaan walintisaaba minhu in laga soo walintisaaba in laga soo istaago minhu rukuucda oo dhabarka la toosiyo waطuma'niinata fiihi bay arkaan wakadaalika sidaadaasoo kale alirtifaacu min asujuudi sujuud oo laga kor noqdo waa sidaas waljuluusu bayna sajdatayni mudma'iniina fiihi iyagoo ku xasilaayo min arkaani salaata inay tahay bay og yihiin ayb allatii arkaanta oo laa tasixu salaadda aynan ansaxaynin ilaa bihaa iyada maa wayatawaasawna waxay isu dardaarmayaan biqiyaami leyli qiyaamuleylkay isu dardaarmayaan lisalaati loo istaago habeenkii bacda almanaami hurdada kadib markii la seexdo in lasoo kaco qiyaamuleyl la sameeyo wa bisilati alarxaami qaraabadoo la xiriiriyo wa ifshaai salaami salaantoo la faafiyo wa iطcaami طacaami cuntada oo la quudiyo dadka masaakiinta cuntada la quudiyo wاraxmati cala اlfuqaraa fuqaradoo loo naxariisto wاlmasaakiini oo loo naxariisto walaytaami agoonta oo loo naxariisto wاlihtimaami biumuuri اlmuslimiin muslimiinta arrimahoodao laga fakero ayb watacafufi dhowrsi fi lma'keli waxaa la cunaayo lagu dhowrsado wاlmashrabi cabitaanka lagu dhowrsado xalaal maana wax kale aan la cunin la cabin walmankaxi guursiga waxa la guursana xalaalnimadeeda in layska lagu dhowrsado walmalbasi waxa la xiranaayo ayb waasacyi fi lkhayraati bay dardaarmayaan khayraadkoo loo socdo oo yacnii loo degdego waalamri bilmacruufi bay dardaarmayaan wannahyi cani ilmunkari bay dardaarmayaan waalbidaari ilaa ficli lkhayraat degdeg loo degdego khayrka samayntiisa ayb <coughs> wاlbidaari ilaa ficli اlkhayraati ajmac ayb dhammaantiis khayraadka samayntoodao dhan waاtiqaa'i suu'i caaqibati طamc iyo waxay dardaarmayaan waاtiqaa'i suu'i caaqibati damc damaca caaqibxumada damaca caaqiba xumadiisa ka dhowrsigiisay dardaarmayaan wayatawaasawna bilxaqi waasabri xaq iyo sabrna waa isu dardaarmaya halkan marka de wuxuu ku dhammaystira caqiidadii waxyaaba marka soo hadlay xoogaa yaroo marka waxyaabo uu waanooyin ah oo qofka uunan ka maarmin qofka marka caqiidadiisa u saxsan tahay waxaa la rabaa haddana dhinacii kale cibaadaadkii akhlaaqdii inuu ku dadaalo caqiidada keliyaa la baranaa maaha ujeedka nacam nacam caqiidada meel weynay diinta ka joogtaa haddana haddii caqiidadii la barto waxaa laga rabaa qofka inuu ku daro caqiidadaas daaco oo rabbi subaa weynaantiisa waxaan u baranayna waxay tahay inaan cibaado ku weyneyno iyo daaco aan ku weyneyno marka saas darteed qofka waxaa laga rabaa inuu daacaadka ku dadaalo wayatawaasawna waxay dardaarmayaan biqiyaami leyli habeenka soo tooskiisa lisalaati loogu soo tooso bacda almanaam fadli badan baa ku jiro abwaabu اlkhayr waxaa ka mida yacni wasalaatu اrajuli fii jawfi اlleyl wabisilati اlarxaam qaraabadoo la xiriiriyey fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum اllahu faasamahum waacmaa absaarahum ayb wa ifshaai salaam salaamta oo la faafiyo oo dadka muslimiinta la salaamo assalaamu calaykum lagu faafiyo salaamtaas ayb oo nebigu sal l slam wuu tilmaamay khayraadka markuu ka hadlaya waxyaabaha khayraadka ah wuxuu yidhi afshu salaama beynakum weliba wuxuu sheegay yani taqra'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif kulli assalaamu calaykum dadka waxaad muslimka waa salaameen qofku marka inuu yahay qof weji cabuusa oo dadka muslimiinta ka soo horbaxdaaba uu shib ka yahay un ma fiicna wa icaami acaam saxaabada qaarkood suuqay aadi jireen ayagoon wax baac iyo aan ka lahayn dan aan lahayn ilaa dantooda waxay tahay inay dadkaas salaamaan bis wa iطcaami الطacaami cuntada markaa cuntada la kariyo dadka la quudiyo la siiyo dadka baahan marka cunto la quudiyo ayb wa iطcaamu طacaamna wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha marka jannada lagu galo ayb ayuha الnaas afshu الsalaam waأطcimu الطacaam wasilu اlarxaam ayb ti xadiidku saas oo xadiidka cabdالlahi bni salaam wالraxmati calى اlfuqaraaءi wاlmasaakiini wاlaytaam fuqarada iyo masaakiinta iyo agoonta in loo naxariisto ducafaa ulmuslimiin ka mid yihiin dadka taagta daran ay ku jiraan dadkaa marka in la taageero oo laga yacnii eh, loo naxariisto ayb waxaa ka soo horjeeda in la dhibo in la dhibo dembigu ayb waalihtimaami biumuuri lmuslimiin muslimiinta umuurtooda laga fekero adiga taada keliya ma la raba haddii dad muslimiina dhib uu haysto inaad la welwasho ugu yaraan yacnii inaad ka xun tahay dhibkaas nacam ood jeclaa lahayd muslimka in dhibka ka baxo saasayna culummada ahaa jireen ayb alimaamu nawowi rasaa-ishiisa oo u diri jiray boqorada haddaad akhrisa yani waxyaabaha uu ku qori jiray iyo waa yaabaysaa yani sida ay dadka ugu naxariisanayo sicirkiyaa ziyaa kordhaayo sicir bararaa dhacaayo madaxdii bay dadka kala hadlaayaan dhibaa dhacaayo abaar baa imaanayso wahaakadaa qofkii marka waxaa la rabaa inuu waxyaabahaas aada u ilaaliyo qofaan muslim ka fakeraynin oo ku dhahayo calayka bikhaasati nafsika la yidhi calayka bikhaasati nafsika saxiix xadiid waayo laakiin goorma waa wixii fidna aad ah dadka ha kala qeybgelin wixii aad isleedahay war fidnaad ugu dhacaysaa amaad ku dambaawdaa calayka bikhaasati nafsika shaygan wanaaggan aad faraysa haddaad ka baqayso in dhib kaaga yimaado haddaad doonto iska daa taasi intaas markaad iska dayso aawo intii kale laakiin dadkan muslimiinta adigii yacnii dhib haysto dhibkooda inaad la walwasho oo ilaahay u bariso fii jawfi leyl habeenkii habeenbarkii ama saqda inaa ilaahay u tuugtan waa heli kartaafidn miya taas miyaa fidna noqonaysa dadka gobol marka barnaamijka fidnadu wuxuu ku noqday barnaamij fidno oo owhaam ahay ka hadlayaan fidnadii aqiiqidii xaqiiqada eedoo sharcigu uu ka hadlay ka hadli maayaan wax owhaamo ayuu iska dhaadhiciyeen dad muslimiina loo duceyna haddii la yidhaha waxaa laga yaabaa inay u arkaan fidno inuu u arkaa laga yaaba marka ducada muslimiintu fidno ma aha qofku inuu ka welwelooda arrimaha muslimiinta ay murjiso walihtimaami weliba khaasatan diinkooda ugu muhiimsan marka diinkooda loo cabsanayo inay u cabsato wاtacafufi fi اlma'kali wاlmashrabi wاlmankaxi wاlmalbasi cuntada iyo cabidda iyo qofka yani furuujta iyo e, dharka iyo lebiska waxaasoo dhan inuu dhowr sif sameeyo xalaasha u ka miirto wasacyi fi lkhayraati khayraadkioo loo degdego walamri bilmacruuf wanahy can lmunkar ninkii cilmi u leh alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar wuxuu u baahan yahay cilmi iyo cadli cilmi iyo cadli iyo xilmi saddexdaasi culammadu dheheen cilmiga waa waxa ku tusaaya macruuf iyo munkar waxa haddaadan kala garanaynin almacruuf almunkar aadan kala sooci karin alamru bilmacruufaan samaynaa haddaad tidhaahdid faaqidu shayi laa yucdiih ninku hadduu isagu wixii weysan yahay oo la-yahay mak ma siin karo kun shilin haddaada adiga haysanin qof kunma sii kartid soo maha haddaadan macruufkiiyo munkarkii kale aqoonin maba sii kartid macruuf iyo munkarna kan labaad waxaa weeyaan cadli waxaa la rabaa in qofka uu cadli ku kusalcadaalad hadduu dhumiyo oo waayo waxaa laga yaabaa inuu qofka xadgudub weyn sameeyo tan kale waxay tahay alxilm dulqaad oo qofka markau munkarka faraayo macruufka macruufka markuu faraayo munkarka reebaayo dulqaad u baahanya wاlbidaari ilaa ficli اlkhayraati oo loo degdega ajmac dhammaantood waاtiqaa'i suuءi caaqibati damac damaca caaqiba xumadiisa in laga dhowrsado damacu waa xun yahay nebigu sal ll slam wuxuu yihi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii hanamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala اlmaali washarafi lidiinihi xadiis tirmidi oo wariyey saasuu ahaa laba dhur waaye ama laba yeey oo baahan oo ari lagu soo daayey sida ay u fasaadinayaan waxaa ka daran sida qofka diintiisu ay u fasaadinayso maal jacaylka iyo sharaf jacaylka damac maal damicii hadduu kugu jiro madaxtinimo damaceed hadduu kugu jiro diinkaada ma inta hadba intay la-eg tahay inta kugu jirtaa diintaada ruqayso oo go-ayso iska ilaaliya marka dadka gacantooda wax ku jira inaadan qooraansanin xukun dad haysto ama dad kaa sarreeya inaadan qooraansanin xadiidka nebiga sal l slam wuxuu ahaa unduruu ilaa man huwa asfala minkum war dadka idinka hooseeya fiiriyo walaa tanduruu ilaa man huwa fowqakum kuwa idinka koreeyo adduunyada ha ku fiirinina fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allah sidaasaa ku dhow nicmada alle inaydnan xaqirin haddii laakiin adduunyada aada fiirisa ninkan kale wuxuu haysto aad u hanqal taagto tan adiga ilaahay ku siiyaa xaqiraysaa diinkaagii marka naaqisoo noqona wayatawaasawna waa isu dardaarmayaan bilxaqi iyo wasabri ayay isugu dardaarmayaan ayb b